ama bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada mafcuululmutlaqa ayaan ku dhex jirnay mafcuululmutlaqa waxaan nidhi waxaa jira waxyaalo masderka ka naa-ib noqda oo mafcuulumutlaq la yidhaahdo oo masderka ka naa-ib noqda masderku markuu mansuub yahay mafcuulumutlaq waa la yidhaahdaa ashyaada ka naa-ib noqotana ashyaadaasna mafcuul mutlaqnimaa lagu nasbiyaa marka labiyo toban ayaan sheegnay kan ugu horeeyaana wuxuu ahaa calaykum salam amatullah wuxuu ahaa kulli iyo bacdi iyo ayin kamaaliyaa oo master loo idaafeeyey kan labaadna wuxuu ahaa cadadkiisa kan saddexaadna wuxuu ahaa aaladiisa oo caanka ku ah ficilka in lagu sameeyo kanafraad ee masterka ka naa-ib noqon jirayna wuxuu ahaa muraadifu filmacnaa naxwi qumtu wuquufan kan shanaadna wuxuu ahaa almasder ismulmasder ayuu ahaa takalama kalaaman kan lixaadna wuxuu ahaa almasder almushaariku lahu fi lafdi duna siiqati isdabara sabran oo kaleeto kan todobaad wuxuu ahaa sifatu naxwi sirtu axsana sayri kan sideedaadna wuxuu ahaa damiiruhu alcaa-idu calayhi naxwu ijtahadtu ijtihaadan lam yajtahidhu kayrii kan sagaalaadna wuxuu ahaa maa yadullu calaa nawci naxwu qacada alqurfasaa walaa taqbid khabda cashwaa kan tobnaad wuxuu ahaa ayun iyo maa oo istifaamiyataan ah naxwu aya cayshin taciishu wamaa akramta dayfaka ay aya ikraamin akramta dayfaka kan koob iyo tobnaad wuxuu ahaa ayun iyo maa iyo mahmaa ashardiyaatu naxwu aya sayrin tasir asir wamaa tajlis ajlis wa mahmaa taqif aqif kan labiyo tobnaad wuxuu ahaa ismu lishaara almushaaru bihi ila lmasderi ismu ishaara oo lagu ishaarayo masder ismu lishaara almushaaru bihi ila lmasderi naxwu darabtu dalika darba darabtu waan garaacay dalika darba marka maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu ku daray oo kaleeto aqsaamta mafcuulu mutlaqa oon musanifku sheegin wuxuu yihi lam yadkur ilmualifu ma sheegin aqsaama almafcuul lmutlaq mafcuul mutlaqa aqsaamtiisa ma uusan sheegin wanaxnu nadkuruhaa laka annagaa kuu sheegayna biikhtisaarin maca ikhtisaarin soo gaabin la jirkeeda fa naquulu waxaan leenahay almafcuulu lmutlaqu calaa halaaati aqsaami mafcuulu mulaq waa saddex qaybood alqismu lwal almuakidu kii adkaynaya licaamilihi wa caamiluhu meexuu noqdaa mafcuul mulaqa caamilkiisu saddexu noqda saddexdiiu kuu sheegay wa caamiluhu mafcuulu mulaqa caamilkiisu imaa an yakuuna masdaran inuu noqdo naxwi qawli kaa tidhaahdo kaana amsi shalay darbii garaacidayda zaydan aan garaacay darban garaacid ayuu ahaaday darbigaasoo mubarixan kaana amsi aniga garaacidayda darbi garaacidayda zaydan aan garaacay darban garaacid aan garaacay hmm. kaana amsi shalay waxaa sugnaaday dheh darbi aniga garaacidayda zaydan aan garaacay shalay ayuu sugnaaday darban garaacid darban taas waa mafcuul mulaq darbiida horaa nasbinayda darbigaasoo mubarixan oo adag wey wa ima an yakuuna ficlan wuxuu kala noqon karaa caamilka nasbina mafcuul mulaqa ficil naxwi qawlika darabtuhu waan garaacay darban garaacid darbigaasoo shadiidan adag hadda darabtuhu darban taas waxaa nasbinaa daraba ficilka wa ima an yakuuna caamilku inuu noqda wasfa naxwu qawluhu tacaala wasafaati safa hadda safantaas waa mafcuul mulaq waxaa nasbina asafaatu isim faacil ah iyo wanaxwu qowlihi anta adiga madluubun kula raadinayaa tahay dalaban raadin dalabtaas waxaa nasbiyey madluubun oo ismafcuulkaasaa nasbiyey ila waa wasfiye fa in kaana alcaamilu marka waxaan idhi wuxuu noqon karaa masderku mu-akidu lcaamilihi caamilkaas waa kee fa in kaana noqon kara soo dhihin fain kaana alcaamilu caamilku hadduu yahay masdaran fahuwa masderku fahuwa mafcuul muطlaqu mu-akidun wuxuu adkaynaa lilcaamili nafsi caamilkaas isaga nasbiye laftirkiisu adkayna wain kaana alcaamilu caamilka masderka nasbiye hadduu yahay ficlan oo wasfan uu yahay fa saxiixu khilaafa ku jira qowlka saxiixa annahu mafcuul muطlaqu mu-akidun wuxuu adkaynaa lilmasderi masderka almafhuumi laga fahmaa minhumaa min alficli wاlwasfi wa xukmu haada nawci nuucan oo ah muakidun licaamilihi masderka ah nuucan xukunkiisa annahu nuucan laa yunaa lama taniyeeyo walaa yujmacu lama jamciyo bilijmaaci lisababeyni laba sababood ayaan loo jamcayn loona taniyeynayn awaluhumaa midka horeeya annahu masderka muakidka ah bimahaabati takriiri lficli ficilkiioo lasoo celceliyey booskeeduu joogaa ficilkiioo lasoo celceliyey ayuu ka dhigan yahay ayuu ka dhigan yahay wlficlu ficilkana laa yuana walaa yujmac lamana tasniin lamana jamciyo fakadaa sidaasu ahday maakii waqaca dhacay mowqicahu booskiisa wathani sababka labaada loo tasniin loo jamciinin annahu masterka mu-akidkaa ismu jinsin weeye daalin daalun isimkaasoo tusaa cala alqaliili walkaiiri wax yadha wax badan garaacid alaleeyahy garaacid badan iyo garaacid yarba waa ku dhaca fasaxa waxaa ansaxay an yuraada in loola jeedo bihi masterkaas alnaani laba in loo jeedo waljamcu in loo jeedo biqayri xaajatin ayadoon loo baahnayn ilaa tasniyati waljamci waalqismu haani qismiga labaadoo mafcuul mutlaq ah almubayinu waa midka caddeeya linawci caamilihi bi-an yadulla waa inuu tuso cala alheyati qaab allatii hay-ada sadara uu soo furay calayhaa hay-ada korkeeda alficlu ficilka wa dalaalatu marka hay-ada tusideeda afar qaabuu ku tusi karaa marka ayadana wadalaalatuhu masderka tusidiisu cala alheyati uu tuso takuunu waxay ku sugnaataa biwaaxidin mid waaxidkoo min arbacati ojuhin afar wej ka mida alawalu afarta kan ugu horeeya an yakuuna almasderu masderku waa inuu ahaado nafsuhu nafsadiisa mawduucan mid loo dejiyey lidalaalati tusid calaa hay-atin hay-a la tuso hay-adoo khaasatin gaar ah wadaalika tusaalihi naxwi qowlika waa inaad tidhaahdoo kale rajaca zaydun saydaa u laabtay gadaal alqahqara gadaal gadaal u socod alqahqara ayadaaba hay-a gaara loo dejiyo qofku gadaal gadaal markuu usocdo isagoo xagga ujeedu dhabar dhabar usii socona kaasaa la yidhahdaa wa saara ninkii waa socday atabaktura faajeertan u socday tabakturka isjajabinta iyo faajeertanka markuu socdo wey wathani mar wathani arrinka labaad oo uu hay-a ku tuso an yakuuna waa inuu noqdo daalika tusidaasu bisababi idaafati lmasder masderka la idaafayntiisa sababteed naxwu qowlika waa inaad tidhaahdo kale jalasa zaydun zaydaa fariistay juluusal amiiri amiirka hay-ada uu fariisto iyo qaabka u fariisto ah, amiirka fariisashadiisii marka idaafadu ku tusay wa wathaalithu arrinka saddexaad oo uu hay-a ku tuso oo uu nuuca ku cadeeyo nuuca uu ku cadeeyo an yakuuna waa inuu yahay daalika arrinkaasu bisababi wasfi lmasderi masderka la sifayntiisa sababkeed wadalika tusaalihi naxwu qawlika inaad tidhahdoo kale weeye daraba zaydun zayda garaacay bakran bakar darban garaacin darbigaasoo shadiidan adag hadda darban oo shadiidan nuuc gaaruhu fasiray sifaduna ku keenay waraabic arinka afraad oo keena inuu nawc ku tuso an yakuuna waa inuu yidhahdo daalika arrinkaasu bisababi iqtiraani lmasderi masderkoo la xadiisaday sababteed bialcahdiyati alcahdiya wadalika tusaalihi naxw qowlka waa inaad tirahdoo kale darabtu zaydan anaa garaacay adarba garaacidii aan isla niqin aniga iyo adiga turiidu waxaad ujeedaa adarba garaacidii garaacidii almachuuda ee laysla yiqin baynaka adiga iyo wa bayna mukhaadabika ninka kula hadla ama qofka kula hadlaa waalqismu thalid qismiga sadexeeye ee mafcuul mulaqa qismigaa sadexey min almafcuul mulaqi ka mida almubayinu waa midka cadeeya lilcadadi bian yadulla waa inuu tuso calaa maraati suduuri lficli ficilka inta goor uu soo fulay naxwu qawlika waa inaad tidhahdoo kale darabtu zayda waxaan garaacay darbatayni laba garac laba gooru soo fulay ficilku marka ow amase darbaatin garacyaal badan dhow gooru ficilku soo fulay wa haada nawcu nawcan oo mubayinun licadadi caamilihi ah yajuusu waxaa bannaan tasniyahu la tasniyayntiisa iyo wa jamcu la jamcintiisaa bannaan bilitifaaqi uu ku bannaanya walmafcuulu lahu iyo mafcuulu lahu weeye almafcuulu bihi walmafcuulu lmutlaqu wlmafcuulu lahu saasay iskugu cadfan yihiin wlmafcuulu lahu mafcuulu lahugii weeye wa huwa mafcuulu lahuga almasderu waa masderka masderka almucallilu ee cilaynaa lixadain xadad ey lixadai caamilihi weeye caamilkiisa xadadkiisu cilaynaa xadadkaasoo shaaraka huwa xadadku la wadaagsaday masderka waqtan waqti la wadaagsaday iyo wafaacilan waa ka sifaynay haddii kale xaale shaaraka qad shaaraka xaal mucalilka aad leeda faacilka hadda meesha loo kala celina ka fiirso shaaraka qad shaaraka xaalu mucalilku laari la wadaagsaday hu xadadka waqtan fi lwaqti waqtiga iyo wa faacilan fi lwaqti wa faacilan fi ah, lfaacil faacilka wlmafcuulu lahu wey wahuwa mafcuulu lahugu almasderu waa masderko waa shardi alqalbiyu masderku weliba waa baday waa qalbi inuu noqdo labo waa shardi labaad masderkaasoo almucallilu cilaynaa lixadain ay lixadai caamilihi weeye caamilkiisa xadadkiisu cilaynaa ah, mucallil inuu yahaa shardi ah mucallil waa inuu yahaa shardiya ah. duusan mucallil ahayna ku baxday waa yahay shaaraka laba icraab shaarakaw xadadkaasoo shaaraka huwa xadadku la wadaagsaday hu mucallilka waqtan waqtiga la wadaagsaday wa faacilan faacilka icraab kale shaaraka qad shaaraka xaal mucalilka uu la wadaagsaday hu xadadka hu xadadka kala bedele waqtan waqtiguu la wadaagsadaya wa faacilan waa meeqa shardi master inuu ahaado qalbi inuu ahaado mucallil inuu ahaado waqtiga iyo faacilka inuu la wadagsado shan shardi wey shantaa shardi waxay u sugnaatay shuruudaasu lijawaasi nasbi lmafcuuli min ajlihi shanta shardi marka la helay banaanta in la nasbiya maaha waa waajib weligiisba ma waajibto mafcuul min ajli in la nasbiya ma waajibin shuruudan maxay u sugnaatay lijawaasi nasbi lmafcuuli min ajrihi mafcuulu min ajrihi in la nasbiya inay banaanaato taasaa shuruudan u taaganta marka uu master waa inuu yahay qalbi waa inuu yahay mucallil waa inuu yahay waa inuu la wadaago xadadka caamilkiisa waqtiga iyo faacilka shan shardi wey wlmasdaru qalbiyu wlmasdaru lqadiyu inqad itaxad waqtan wacilatan wafaacilan warab yansibu mafcuula lahu fi naxwi din lilaahi aacatan takun miman amin waa labada bayd alfiyada u kasoo qaatay ina maali naxwu shuruudii horaan soo oobsada qumtu waan istaagay ijlaalan liajli ijlaal weynayn daraaddeed lakadigaan ku weynayna haddana alshayku ijlaalan ijlaalan waa masder waana qalbiyo meesha wax laga weyneeya waa qalbiga waa waa qalbi waana mucalilo qiyaamku cilayna lima marka qumtu aad tiraa lagu yihi lima haad u istaagtay cilayna waxa weeyaan xadadka ka horeeya oo ah qiyaamka ayuu la wadaagsaday waqtiga oo waqtul qiyaam iyo waqtulijlaal waaba isku midba oo kicida uu hinqadayuu warraba inuu ka hortago qofkan yimido uu ku weyneyna qiyaam iyo faacilulijlaalna waa isku mid qofka istaagayba u qofka wax weyneeyay marka shantii shardi waa laga helay ijlaalan marka waa dhigi kartaa liijlaalina waa dhigi kartaa ah, nasbuhu waa banaanya marka waajib maahan naxw qumtu waan istaagay ijlaalan liajli ijlaalin weynayn daraaddeed laka adigaan ku weynayna fain faqada almucallilu masterka mucallilkaa hadduu waaya shardan oo min ashuruudi alkhamsi shantii shardi ka mid ah fain faqada hadduu waayo almucallilu masterka wax cilaynaa shardan shardi jura waa la jaraa bixarfi tacliil xarfu tacliil a lagu jaraa bixarfin min xuruufi tacliil a lagu jaraa oo alarbacati afartii xaraf oo allaamu wa min wa fii walbaa u aha afartii wey maxamed muxudiin cabdilxamiid waa kan inin dhiga ah, afartaas allaamu wa min wa fii walbaa-u afartaas xarafaa la yidhaha xuruufu tacliil afartaas mid ka mid aha lagu jaraa ee hal xaraf maaha fain faqada hadduu waayo almucallilu maserka waxay leynaa shardan hadduu waayo oo min ashuruudi alkhamsati ka mid ah jure waa la jarayaa huwa mucalilka bxarfi tacliil bxarfina lagu jira oo min xuruufi tacliili alarbacati naxw khalaqa ilah waa abuuray maa fi lardi dhulka korkiisa waxaa ku sugan lakum ljlikum hadda fiiri lakum waa mafcuul min jlihi kumtaas waa mafcuul min jlihi waay mafcuul min jlihi waa tahay hadhiin ma ahan waa tahay laakiin waa la jarayo ma banaana ilaa nasbi maxaayl masder maaha waa damiir masdernimadiyaa la waayey marka waxaa leedaha waa mafcuul min jlihi waxaa lagu jaray xarfuljer oo laam tacliilka ka mida xurufu tacliilka ka mida xurufu tacliilka ka iyo wa inii aniga la tacruuni waxaa igu soo dirina lidikraaki liajli dikraaki gabar yahay adiga lagu xasuusashadaada darteed hizatun gariir waa isla gariida ah, hirmanka igu soo dhacdaba ah, waa isla gariida ah, waa lulan ah wey aniga dhamaa waa gariir inii aniga la tacruuni waxa igu soo dirina igu imaanaa lidikraaki adiga lagu xasuusashadaada darteeda ana anigu aan soo xasuusto hizatun gariir a igu soo imaana hadda fiiri lidikraaki waa mafcuulu min ajlihi laakiin waa la jaray nasba ma banaano sababtoo ah waxa weye lidikraaka masderkan iyo caamilka ka horeeya tacaruuni faacilkoodi iskilaafa isku faacil maahan oo waxa weya curuwiga faacilkiisu waa hizada hizada gariirka weeye dikraana faacilkeedu waa mutakalimka dikrii aniga xasuusaday xasuusashadayda iyaaki adiga aanu ku xasuusta wey marka mafcuulkiia loo idaa faacilkeena waa laska cadf wa inii aniga la tacruuni waxa igu soo dirinaayo o igu imaanaa lidikraaki gabadh adiga lagu xasuusashadaada macnaha lidikri aniga xasuusashadayda iyaaki adiga aan ku xasuusta wey oo faacilka dikra waa mutakalimka hizatun a faacilka curuwiga ah hizatun gariiraa igu soo dirina fajitu waan imid gabay kale fajitu waan waa beyt isku isku xifdin isku beyt maaha laba baydu midba kasoo qaatay midna cajuski midna waxa weeyaan ah, midba uu qeyb kasoo qaatay wey laba bayd oo midba qeyb kasoo qaatay mid walba satrigiu kasoo qaatay cajuski waa ka maqanya mid walba fajitu waan u imid uu yidhi gabadhii walxaal aan u imid uu yidhi maxbuubadii qadna dad ay siibtay siyaabaha dharkeeda linawmin liajli nawmin hurdo darteed ayay u siibtay faji'tu waan u imid u yidhi gabadhii waan qadnadad walxaal aan u imid qadnadad ay siibtay hiyaabaha dharkeedii linawmin liajli nawmin maanta waxa weeyaan waxaa iskhilaafay masderka waqtigiisa iyo xadadka fi caamilka waqtigiisa iskhilaafay nadad waa caamilkii nadad waa caamilkii waxa weeye nawmkuna waa masderkii waqtu nad waqtu khalci hiyaab iyo waqtu nawm labay kala yihiin waa kala horeeyaan waqtu qalci thiyaab waktiga dharka la siibo iyo waktiga la seexdo waa kala horeeyaan dharka marka hore la siiba kadibaa la seexana waktigiiyaa kala horeeya iskhilaafay noomko masterkii ah iyo caamilka oo nadda ah waxa weeyaan waktigoodiiya iskhilaafay khalaas waa la jaray marka linoomi la ma banaana nooman in la yidhahdo masderka sharax athaliu midka sadexeeya thalidkoo min almafaacili kamid a ah almafcuulu lahu weeye wa yusamaa waa la magacaabaa huwa mafcuulu lahuga almafcuula lijliha lagu magacaabaa wa min ajlihina waa lagu magacaabaa saddexda magacba isagaale sharax athaliu midkaa sadexeeye haalidko min almafaacili kamid a almafcuulu lahu weeye wa yusamaa waa la magacaabaa huwa mafcuulu lahuga almafcuula lijliha lagu magacaabaa wa min ajlihina waa lagu magacaabaa wa huwa mafcuulu lijlihi kullu masderin masder dhammaantiis weeye ko qalbiyana waa in lagu daraa oo qalbi ah waa masder qalbiya ah inuu yahay kullu masderin masder dhammaantiis weeye qalbiyin oo qalbi loonis wey labo masderkoo mucallilin cilayna lixadahin ey lixadahi caamilihi caamilkiisa xadadkiisa cilayna xadadkaasoo mushaarikin la wadaaga huwa xadadku lahu lilmasderi masderka lahu xadadkaasoo mushaarikin la wadaaga huwa xadadku lahu lilmasderi masderka wuxuu la wadaagaa fi zamaani zamanka iyo walfaacil faacilka waa shan shardi masder inuu yahaa la rabaa qalbi inuu yahaa la rabaa mucallil inuu yahaa la rabaa waxaa mushaarik inuu yahay fi zamaani walfaacili waa shan shardi inay isku faacil yihiina la rabaa masderka iyo caamilkiisa isku waqti inay dhaceenna wa la rabaa waa inuu masder yahay waa inuu yahay wax qalbiga ku tacaluqa sida khawfan sida raqbatan sida ijlaalan oo kale wax qalbiga ku tacaluqa waa inuu yahay waa inuu mucallil yahay waa in masderka iyo caamilkiisu isku waqti dhacaan waana inay isku faacil sameeyo wadalika kii shuruudda oobsaday ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sarreeyaa ilaa wuxuu ihi subxaana yajcaluuna gaaladii waxay yeelayaan asaabicahum asaabicahum farahooda faraha foodooda loo jeeda fartao dhan dhegta lama geli karo dhegta iyo farta farta dheer ee faraha foodooda loo jeedaa yajcaluuna waxay yeelayaan asaabican farahooda fii aadaanihim dhegahay yeelayaan min asawaaciqi min ajli sawaaciqi biriqyaalka amase onkodyaalka dartooda u yeelayaan xadara almowti liajli xadara almowti mowtka cabsashadiis darteed ay u yeelayaan marka xadarkaasa masderkiiya caamilkiisana waa yajcaluuna hadda fiiri xadarku cabsashada meesha laga cabsada waa qalbiga masder waayahay qalbina waa yahay mucalimna wuuy wuxuu cilaynaa xadarkaanu sababka ay dhagaha farta u galaayaan waa sida yaadnaan dhimanin oodnaan qaracnin onkodka markaad maqashaan ama gugaca yaadnaan qaracina sida waduu ilgoy markaasay dhagaha faraha galaaya waa masder waa qalbi waa mucalim caamilkiisoo yajcaluuna ah iyo xadarkan waa isku waqti oo waqtiga ay dhegta farta galaayeen waqtiga cabsadeen waaba isku mid waaba cabsida waxa keena dhegfargelinta waa isku waqti waana isku faacilo waxa dhegta farta gala iyo wax cabsa isla qof ha waa gaalada shantii sharti waa la xadara waa taas waa la nasbiye waa banaanta markaas masbuuq falxadaru alxadar masderu waa masder masderkoo mansuubu la nasbiyey masderkoo dukira la sheegay cilatan liajli cilla cillayn darteeda loo sheegay lijaclil asaabici faraha la yeelidooda la cilaynaa fil aadaani dhagaha la yeelay wa zamanuhu xadarka cabsida waqtigiisa iyo jacli yeelida faraha dhagaha la yeelay waqtigoodu waaxidun waa isku wa faaciluhumaa faacilu lxadar wa faacilu ljacli cabsashada iyo faradheggelinta faacilkooduna ayda noqosha waaxidun waa halmid mid wa hum fawaacilka kuwa faaciliyaalkaa alkaafiruuna waa gaalada waxaa cabsada dhegta farta gelina falamasto falama stuufiyat haadihi shuruudu falama stuufiyat markii la oobsaday haadihi shuruudu shuruudan intasaba waa kor dhigmay aha waa kor dhigmay falxadaru xadar masteru waa master masterkoo mansuub la kordhigay dhigay dukira masterkoo dukira la sheegay cilatan liajli cilla cillayn darteed lijacli asaamici faraha yeelidooda aa la cilayda fil aadaani dhagaha la yeelay wa zamanuhu zamanu lxadar cabsida zamankeeda iyo wa zamanljacli yeelista faraha dhagaha la yeelay zamankoodu waaxidun waa isku mid wa faaciluhumaa faacilu lxadar wa faacilu ljacli ayda noqosha waaxidun waa isku mid wahum faaciliyaalkuna alkaafiruuna waa gaalada falama stuufiyat haadihi shuruudu shuruuddan shantaa markii la oobsaday intasaba waa kor dhigmay mafcuulu min ajligi falow faqada hadduu waayo almucallilu masderkii wax cilaynayey shardan shardi hadduu waayo shardigo min haadihi shuruudi shuruudan ka mida wejaba waxaa waajibaya jaruu lahoos dhigidiisa bilaami tacliili laam tacliil lagu jaro ma aha in laam tacliil uu yidhahdo bixarfin min xuruufi tacliila la rabaa maxaa yeele maaha laam tacliil kaliya waa afar xuruufti afar weeye waa laam iyo min waa fi iyo ba maxamed muxudiin cabdilxamiid waa kan kuu sheega falow faqada almucallilu midka wax cilaynaha masterka haduu waayo shardan shardi shardigo min hadii shuruudi kamid ah wajaba waxaa waajiba jaruhu mucalilka la hoos dhigidiisa bilaami tacliili bixarfin lagu hoos dhigo xarafka min xuruufi tacliili fa mihaalu ma muallil mihaalkiis fa mihaalu ma mucalil ku rid masterkii mucalilkaah kurid fa mihaalu ma mucalil mihaalkiis faqadal masderiyata masdernimadiiba waayey qowluhu waa ilaahay qowlkiis tacaala ila waa sareeyaa ilaa wuu yidhi wahuwa allah alladii waa midka khalaqa abuuray lakum lijlikum idinka darteed waa mafcuulu min ajli kumtaas marka waa masder maahana de waa damiir laamaa lagu jeray marka shardigii la waaye wahuwa huwa allah alladii waa midkii khalaqa abuuray lakum liajlikum idinka dartiin maa shay u abuuray fil ardi dhulka ku sugan jamiican dhammaan xaaluu yahay fa kuwa lala hadlaa oo kum ah, fa ina almukhaadabiina kuwa lalaga hadlaa humul cilatu waa cilada abuurista cilada ilahay wax u abuuray wey humul cilatu waa cilada fil khalqi abuurista cilo u ah wa khufida waa la hoos dhigay damiiruhum damiirkoodii bilaami laamljara lagu hoos dhigay wa khufida waa la hoos dhigay damiiruhum mukhaadabiinta damiirkoodii bilaami laama lagu hoos dhigay liannahu damiirku laysa masdaran masder ma ahan msderuusan ahayn masdernimadiia la waayey wakadalika sidaasoo kale waxaa ahaaday qowl imri lqays imruulqays qowlkiisii oo uu yidhi walow annamaa ascaa walow habata hadduu sugnaa lahaa annamaa ascaa ey sacyi aniga shaqayntayda liadnaa maciishatin liajli adnaa maciishatin nolol midda u hoosayn badan darteed aan u shaqeeyo kahaanii waxaa igu filnaa lahaa qaliilun in yar inta yaroo minal maali ka mid a walan adlub ilmulka walciza awood iyo mulkina ma raadiye inuu yidhi walow goor habata uu sugnaa lahaa anna maa ascaa ay sacyi aniga shaqayntaydu hadday sugnaa laheed liadnaa maciishatin liajli adnaa maciishatin wakaasaa mafcuul min ajligii mana ahan dhafterba waa waa ismu tafdiil mid hoosayn badan soo waa ismu tafdiil ma aha masder khalaas waa la waayey laamtaasa lagu jiray soo ma jeedin kafaani waxaa igu filnaa lahaa qaliilun in yaroo min almaali ka mid a walam adlub ilmulka walmajda faadnaa faadnaa afcalu tafdiil waa ismu tafdiil afcalu tafdiil maasha waa ismu tafdiil walaysa bimasderin masder maahan falihaada falikownihi afcala tafdiilin afcalu tafdiilin u ahaday darteed jaa-a waa yimid makfuudan xaal uu yahay kii la hoos dhigay bilaami laam lagu hoos dhigay wa mihaalu maa mucallil mihaalkiis faqada waayay itixaada zamani zamankii masterka iyo camirku isku mid noqdaan ah, faacilkii ah, waxaan rabaa masterka waktigu dhacaayo iyo caamilkiisu waktigu dhacayaan isku waqti ahayn khalaas markaas waa la jera wa mihaalu maa mucallil mihaalkiis faqada ah, waayay huwa mucallil huwa mucallilku faqada waayey huwa mucalilku itixaada zamani zamanka inuu isku mid noqdo oo caamilka iyo masderka waqtigooda inuu isku mid noqdaa la waaye qowluhu waa shacirka qowlkiisii oo uu yidhi fajitu gabadhi maxbuubada aheed waa u imid waqad nadad walxaal aan u imid qad nadad ay siibtay hiyaabaha dharkeeda linawmin liajli nawmin u siibtay masderka hadda waa la hayaa nawmin waayo nawmin weeye waa la waana mucallil oo dharka cilada loo siibu cilayna laakiin waxaa iskhilaafay waqtu khalci hiyaab iyo waqtu noom ah kala duwan waqtigiian isku mid ahayn lada sidri daaha agtiisaan ugu imid u yidhi daaha agtiisa aan ugu imid u yidhi ilaa libsatalmutafadili kii jiifka u diyaargaroobay qaab xirashadiisi maahane ayadoo dhar kale lagu arag oo qof jiif u diyaargaroobay dharka uu isku soo reeba kaliya haysata oo hal mara ah aan u imid u leey fajitu waan imid walxaalan u imid qadna dad ay siibtay gabadhii hiyaabaha dharkeeda linoomin liajli noomin u siibtay lada sitri daaha agtiisaan ugu imid uu yidhi ilaa libsatalmutafadili kii jiifka u diyaargaroobay qaab xirashadiisii un ma ahane kaas marka laga reebo fa ina nooma noomka wa in kaana haba ahaado cilatan cilo fii khalci hiyaabi dharka la siibidiisa cilo haba uu ahaado laakiin zamanu khalci hiyaabi dharka ziibidiisa waktigiisa saabiqun waa mid ka horeeya calaa zamanihi zamani nawmi hurdada waa ka horeeya ha mar isku mar adoo dharkaba siibaayo lamana hurdi karo e qof hurdaa dhar ma siibi karaba waaba hurdaaba miirkiiba maqan ee marka horu dharka siiba kadib a hurda la raadina fa ina nawma wa in kaana haba ahaado cilatan cilo fii khalci hiyaabi dharka siibidiisa cilo haba uu ahaado oo cilada dharka loo siiba hurda raadin haba ahaato laakin zamanu khalci thawbi marada siibidiisa waqtigeeda saabiqun waqtigaas waa ka horeeya calaa zamanihi zamani now mar hadday waqtigii kala duwan yahay mafcuulu min ajli laguma nasibi karo wa mihaalu ma shay mmaa mucallil dhehe wa mihaalu ma mucallil mihaalkiis faqada waayey itixaad alfaacil faacilkiisu mid inuu noqdo waxaa rabay masderka faacilkiisa iyo xadadka oo caamilka ka horeeyo nasbiye faacilkiisu isku mid inuu noqdo wa mihaalu ma mucallin mihaalkiisa faqada waaye itixaad alfaacil faacilkii midoobidiisa qowluhu waa shacir gabaygiis ou yidhi wa inii aniga la tacruni waxaa igu soo dirinaysa lidikraaki liajli dikraaki gabar yahay adiga lagu xasuusashadeeda darteed hizatun gariir waa gariira yidhi markayd ugu soo dhacdaba farxadda intay iga badato aan lulanahay yidhi isla gariira kaman tafadda sida uu u lusho alcusfuuru raanyarku ballalahu qad ballalahu xaal uu qooyey alqatru roobkii shimbirka raanyarka marka roobku ku do-o oo u qoyo higigi sooma yidhaahdo si uu biyaa iskaga firdhiyo ah, ma firino ah, markii roob ku do-o siina wuxuu rabaa biyahan inay ka baxaan sidaasoo kale waxay dhin farxadda waan arkaa gariir anoo le hmm, hadba anoo gariiraya arkaa leey wa ini aniga la tacruuni waxa igu soo dirinaa yidhi lidikraaki marka fiiri haddee masterkii waa dikra caamilkiina waa tacru faacilkian ba isku mid ahaynba waxa weyan cidda curwiga soo dirina soo dirinta faacilyaa u ah dariirka hizatun ah faacila dikrana yaa faacil u ah mutakalimka oo ana ah waaba la xadfayba waa masdaru mudaafin ila mafcuuli wainii aniga la tacruni waxay igu soo dirinaa hizatun gariir lidikraaki liajli dikraaki adiga lagu xasuusashadaada darteed aan la gariirahu yidhi kaman tafada alcusfuuru sida uu u lusho raan yarka shimbir yar waayo oo cusfuur la yidhaahdo ballalahu qad ballalahu xaal uu qooyey alqatru roob uu qooyey fa ina dikra dikra hiya cilatu curuwilhizati curuwi ah, ah, nusqooyinka gobol ka tuuraan fa ina dikra dikra soo dirinteeda cilada keenayda wa ha soo dirin inay timaado cilla cillo xaalow keena xasuusta xasuusta keen haduusan xasuusa caadiyu iska y iska fadhiya ee markuu xasuusta way markuu gariba fa ina dikraa xasuusashada hiya xasuusashadu cilatu curuwil hizati lulashada ama gariiridda soo dirinteeda cillada keena wey wa zamanuhuma wa zamanuhuma waqtigooduna waaxidun waa isku mid oo markuu xasuusta iyo markuu gariira waa halmid Ah. marka qalbiga kusoo dhacdaba way marka gariirku imaana marka waktigu waa isku mid walakin ikhtalafa waxaa iskhilaafay alfaacilu faacilki laakin iskhilaafay fa faacilu lcuruwi gariirka faacilkiisa huwa alhizatu waxaa tira soo dirinta le fa faacilu lcuruwi soo dirinta faacilkeedu huwa alhizatu waa gariirka wa faacilu dikraa xasuusashada faacilkeeduna huwa almutakalimu waa qofka hadlaa lianna almacnaa macnuu wuxuu yahay lidikri aniga xasuusashadaydan la gariiraa iyaaka adigaan kusoo xasuusanaa falama ikhtalafa alfaacilu faacilkii markuu iskhilaafay khufida waa la hoos dhigay huwa mucalilkii mucalilkii oo dikra ah waa la hoos dhigay falama ikhtalafa alfaacilu faacilkii markuu iskhilaafay khufida almucallilu mucalilkii waa la hoos dhigay bilaam yaa lagu hoos dhigay wacalaa hadaa kan haddaan qabanno waaye wacalaa hadaa kan jaa ku yimid dhe wa calaa hadankan korkiisa oo faacil iskhilaafay a darteed uu jaa-a ku yimid qowlu ilahi qowlkiisa tacala ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi litarkabuuhaa ay lirukuubikum koriddiina daraaddeed iyo wasinatan quro maxaa yeelay fa ina tarkabuuhaa tarkabuuhaa bitaqdiiri an tarkabuuhaa ay ahaatay waxaa dhici karta qofka moogta ibtidaa'iga inuu yidha litarkabu waaba ficli annagaa meesha masderan ka hadlaynay ha uusan u jeedin miskiinka markaasaa lagu tusa farta lagu war ficil mudaaracan lagu sow masder laga dhalaalima masderku sow salaamta kuma jirna ah, sow laamtu laamukey ma markaad indhaha geysataa lagu maxaa yeelay faina tarkabuuhaa tarkabuuhaa bitaqdiiri lian tarkabuuhaa lian tarkabuha lasoo qadarideeday ahaatuu ku yidhi wa huwa rukuubkuna cilatun waa cilo ciladaasoo likhalqi lkhayli fardaha la abuuridooda usugnaaday walbiqaali eh, baglaha la abuuridooda usugnaaday walxamiiri dameeraha la abuuridooda usugnaaday ciladii loo abuura ilaahay sheegaya waa xilay u tahay wajii-a waa lala yimid bihi rukuubka maqruuran xaal uu yahay mid lala xadhiiday bilaami oo litarkabuha alay ah, laamtaasaa lagu jiray maxaa loogu jiray waa likhtilaafi lfaacili faacilka iskhilaafidiisa faacilka oo rukuubka iyo faacilka khalqiga oo abuurista ah, ah ila maxaa ka horeeyey ah, suuratu naxli waaye khalaq alancaam واأنعام khلqa lkم فيha dif وmنفع ومنهtg وlكم فيha جمع حيna ترحون وحيna تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد lm تkunوا بالقي إلا بش maya waa ka hor horay yal wlkhayl wlbiqaal waxamida litarkabuha w maya khalaqada ka horaydaan rabna aduu khalaqa ka horeyd haye khalaqa lakum fiha difun manaafic minha taakul walakum fiha jamaaun xiina turixun waxiina tasraxun wataxmilu asqaalakum ila balad ahwe ha khalaqadaas miah a ugu hor a ugu dambayda inta khalaqaa midda ugu dambaydaan rabaa ha taas waay eh, marka khalaqadaas waay markaasuu yihi liana faacila alkhalqi abuurista midka sameeyey huwa allahu wa allah subxaanahu allah nastahane wa tacaala allah sarreeye wa faacilu rukuubi koritaanka gaadiidkan la kora kuwa sanaynaana banu aadama wa banu aadamka wajii-a waa lala yimid biqowlihi jala waxaa weynaaday hanaahu ilahi ammaantiisi waziinatan fiiri waa lala yimid mansuuban xaal uu yahay kii la kordhigay aa lala yimid waa la nasbiyey xaal loo nasbiyey lianna faacila alkhalqi abuurista faacilkeeda kan wax abuuray iyo wa tasyiini wa faacila tasyiini qurxinta faacilkeedu huwa allahu tacaala alla wey waa isku mid faacilkiiaa isku mid noqday markaasaa la nasbiyey mafcuulu min ajlihiga weligiis nasbadiis ma waajibo saddex xaaluu leeyahy mar wuxuu yidhahdaa isagoo mujarad min al walidaafati ah fayakuru نصبه wa yaqilu jaruhu haddii mujarad uu yahay min al walidaafati nasbihiisaa badan jarkiisuna waa yariya nasaxtuka waan kuu nasteexeeyey raqbatan liajli raqba fii maslaxatika ad leedahay nasaxtuka raqbatan fii maslaxatika waana jari kartaa nasaxtuka raqbatan waxaad nasaxtuka wuxuu xaalada labaad ay tahay maqruunan bical inuu noqdo oo uu yimaado mafcuulu min ajliga asagoo cali ku jirto fa yakturu jaruhu wa yaqilu nasbuhu jarkiisaa badan xarfu tacliil lagu jiro nasbihiisuna waa banaanyi waxaa leedahay nasaxtuka waan kuu nasteexeeyey liraqbati fi maslaxati liraqbati aada leedahay waxaana banaantay inaad tirada araqbata fi fii maslaxatika waa banaantay araqbata sida shaacirkiiba uu yidhi laa aqcudu ljubna can ilhajaai walow tawaalad zumaru lacdaai hmm. eh, laa aqcudu ma fariisanayo aljubna u yii waa mafcuulu min ajli aniga fulaynimo darteed u fariisan maayo can ilhajaai xarbada weyn iyo dagaalka weyn dib ugama har wey walow tawaalad daa rabtaa israacraacdo zumaru lacdaai cadowyaalka jamacooyinkoodu haddii gurmad xataa gurmadba gurmad ka dameeyo yimaado ama isbahaysi ay sameeyaan xataa aniga ma cabsadu leeyahay mana fariisto fiiri laa aqcud ljubna aljubna waa la nasbiye mafculu min ajli soo maaha laa aqcud ljubna can ilhayjaai walow tawaalad zumar lacdaai ahaa oo mudaafan mar marna wuxuu yimaadaa mafcuulu min ajli isagoo mudaafa wayastawi fiihi almraani ahaa marka wayastawi fiihi almraani nasbaha iyo jerku markaas waasinay allah subxaana wa tacala alam sala allah wslam wbaarak ala nabiyina muxamed